أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأqاma الصلاaةa وآtى الزakاةa والmuufuuna bcahdiهm والmuufuuna بcahdiهm إda caahadوu والصاabiriina في البأساء والضراء وحiin البأس أuلئika الذina صdqوu وأuلئika hm الmتquun <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة البqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo toddobaad qaala tacaalى alla wuxuu yidhi laysa الbira an tuwaluu wujuuhakum laysa اlbira khayrku ma ahaanin an tuwalluu wujuuhakum tawallii wujuuhikum wajiyaalkiina jeedintooda ma ahaanin aada jeedinaysaan qibala almashriqi mashriq xaggeeda qorax soobax xaggeeda waalmaqribi iyo qorax udhac xaggeeda aada u jeedinaysaan biriga iyo samafalka iyo khayrku kaa ma ahaanin walaakina albira khayrka iyo samafalkuse man aamana biru man qof samafalkii iyo ixsaankiis waaye aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambena rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igtii rumeeyey waalkitaabi kitaabkii rumeeyey waannabiyiina nebiyaalkii rumeeyey wa aataa siiyey almaala maalkii siiyey calaa xubbihi jacaylkiisa lala qabo ama calaa xubbihi xaal uu yahay jacaylkiisa korkiisa mid ku dheehan ayb dhawil qurbaa qaraabada kanu saaxiibka ah siiyey walyataa dhowaanshaha kan u saaxiibka siiyey walyataamaa agoontii siiyey walmasaakiina masaakiintii siiyey wabna asabiili jidku jooggii ama musaafirkii siiyey wasaa'iliina kuwa baryootamayo weydiisanaya siiyey wafi riqaabi wa fii takhliisi riqaabi luqumihii xore fakintooda yacnii bixintooda oo addoonnimada laga bixiyo dhexdeeda markaa yacnii ku siiyey oo ku bixiyey wa aqaama oogay asalaata salaadii oogay wa aataa siiyey azakaata zakadii siiyey waalmuufuuna kuwa oofinaayo bicahdihim ballamadooda kuwa oofiyo birigooda ayb idaa goortii caahaduu ay ballantamaan kuwa ballankooda oofiya markay ballantamaan khayrku kuwaas khayrkooda waay ay samaynayaan waasaabiriina wa amdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriinaan ammaanayaa kuwa sabro fil ba'saa'i xumaa yacni baaska kuwa ku sabro dhexdiisa faqriga waadaraa'i xaaladda adag dhexdeeda kuwa ku sabro waa jirada waxiina alba'si xarbada iyo baaska agteeda ama ayna ku sabro kuwaasna waxay tahay dagaalkii waa isagana lagu sabraayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan sadaquu run sheegay oo iimaankii ay aamanaa yidhaahdeen kuwii ku run sheegay wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyagunba almuttaquuna kuwa dhowrsado oo ilaahay ka cabsado naartii ka gaashaantay weeyaan kuwa unbaa ah aayaddan iyo aayadihii hore calaaqada ka dhexaysa waxay tahay aayaddu waxay ka warramaysaa yahuud iyo nasaaro waxaana lele qibladiina waa daba taagan tahay oo way daba socotaa marka waxaa la leeyahay yahuud idinku mashri yacni maqrib inaad u jeesataan dhanka galbeed oo aad yacni markaad cibaadaysanaysaan aada u jeesataan nasaaraduna ay mashriq iyo bari ay u jeestaan in bari iyo gal iyo galbeed loo jeesto oo iimaankiina laga tago kaas khayr iyo samafal kuma dhisna oo marka yacnii qofka khayrkiisa iyo samafalkiisu oo wax ku oolka yahay <coughs> waa qofka ilaah iimaankii arkaantiisii laga helay acmaashii iyo arkaantii islaamkee waaweyneyd la yimid sabar iyo xaaladihiisana sabar ku qaabilay kuwaas waaye kuwa samafalkooda iyo khayrkooda oo wax tarayo laba marka qowlba meeshaa marka waa ku jiraan qowl waxa uu yahay waxaa laga warramayaa waa yahuudi iyo nasaaradii hadihi alaayaatu fi lyahuudi waannasaara inay ka hadlayaan marka macnuhuna wuxuu noqonayaa laysa albiru ayuha alyahuudu waannasaaraa khayrku ma ahan yahuud iyo nasaara haddaad tihiin an yuwalliya bacdukum qibala almashriqi qaarkiin inuu bari u jeesto wa bacdukumna qibala almaqribi qaarna qorax udhac u jeesto walaakina albira biru man aamana billaahi waa ninkii iimaankii iyo towxiidkii iyo laga helay oo markaa yacnii inta aasaas haysto khayrka markaa ku dadaala kaasaa birigiisa iyo khayrka dhabtaa kaas ee meeshaan aada wejigiina hadba u jeedinaysaan intaa oo aan iimaan la soconin waxay taraysa ma laha nacam in allaale inta nabiyullaahi moxamed aydnan rumaysnayn haddaad bari u jeesataan iyo haddaad galbeed u jeesataan waxba ka keeni maysaan ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey inuu leeyahay aayaddu waxayba ka warramaysaa yacnii khayrka iyo samafalku inaad tukataan keliya ma aha idinka muslimiinta laftiina ee khayrkii iyo samafalkii wuxuu ku jiraa hadba wixii ilaahay idinku farad yeelo ee la idin amro ee soo dego inaad la timaadaan ood ku dadaashaan waayo markii maka la joogay salaada unbaa waajib ahayd madiinaa la yimid acmaal kalaa waajib noqotay zakaa laysku farad yeelay soom baa laysku farad yeelay jihaad baa laysku farad yeelay ee waxaa la leeyahay marka khayrka iyo birigu tukasho keliya ma ahan yacni acmaashii kale faraa-ishii kale la imaada kaas qofkii la yimaada iimaanka si dhaba uga run sheegayo oo addoonnimadiisana marka si sax a ah addoonnimadii u taxqiijiyey labadaas marka ayaa meesha ku jirto waxaa laga hadlaya waa yahuudi iyo nasaaradii maye muslimiintii laftooda waaye labadaa macnaa ku jiro ibnu jariir isaga wuxuu doortay macnaha yahuudda iyo nasaarada in laga wado waayo siyaaqa iyo qisa aayadihii hore een soo marnay ayagaa qolana mashriq u jeesanaysay nasaarada qolana maqrib u jeesanaysay oo waxay ahaayeen yahuudda marka iyagaa warka uu ku socdaa laba qiraa'a ku jirta oo sabciyataan ah laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum haddii marka sidaa la akriyana dee albiru waa ismu laysa anta iyo waxa ka dambeeya masderka laga dhalaalinayana fii maxali nasbin khabaruhaa buu noqona haddii laysa albira an tuwalluu wujuuhakum la akriyana macnuhu marka an tuwalluu wujuuhakumta wujuuhakumta dambe ayaa ismigii layse ah albirana waa khabarkii oo soo hormaray aayadduna waxay daliil u tahay layse ismigeeda iyo iyada khabar inuu dhexdhexaysan karo oo khabarka uu soo hormari karo ayaa marka ay aayaddu shaahidba u tahay qolooyinka nuxaadda ee arrintaa diidanna aayaddaanaaba lagu xujeeyo laysa albira an tuwallu wujuuhakum maada maa daamada keliya unbaa marka yacnii la diiday in khabarka uu soo hormaro inta kale ibnu maalik laftiisu wuxuu doortay yacnii in khabarkii inuu soo hormaro ou dhexdhexaysto beyna yacni laysa yani xuruufahan kaana oo akhawaatuhaada iyo khabarkooda inuu soo hormari karo isaga laftiisii uu ku tegay markaa macnuhu wuxuu noqonayaa laysa albira an tuwalluu wujuuhakum laysa ma uunan ahaanin tawliyatukum jeedintiina ayb ama laysa ma nin tawallii wujuuhikum tawallii wujuuhikum wejiyadiinna jeedinta aada jeedinaysaan ay tawalliikum wujuuhakum jeedintiinna aada wejiyaalkiina jeedinaysaan albira khayrka isamafalku ma ahaan ninkaas ayb qibala mashriqi aa u jeedinaysaan qorax soobax xaggeeda iyo walmaqribi qorax udhac aada u jeedinaysaan jeedintiinaas khayrka iyo samafal dhammaantiis ma aha ninkaas walaakina albira ayb walaakina albira khayrka iyo samafalkuse man aamana meeshaan marka waxaa yaallo laakinada ismigeediibaa oo asalka mubtadaba iska ahaa ayaa wuxuu noqday macno lianna birigu waa macno khabar marka shay macno aha waxaa looga khabraa marka yaa daata looga khabri rabaa taasna suurtagal ma aha shay macno ah inuu mubtado inta noqdo daata looga khabro xoogaa marka rakaakaa ku jirto iyo adeyg sababtoo ah haddii sidaas hadda aan ku wadno waxay noqone walaakina albira samafalku man aamana billaahi waayo qofkii ilaahay rumeeyey waayo samafalka ee qofkii ilaahay rumeeyey soo samafal u noqona waaba qof bani aadan ah samafalku waa macno qofkaanna waa daato taagan oo bani aadama laguma qeexi karo marka saas saas darteed baa marka waxaa loo baahan yahay laabudda wax un in lasoo qadaro oo marka wuxuu noqonayaa walaakina albira khayrka iyo samafalka biru man aamana qofkii alla qofkii rumeeyey samafalkiisii waay yacnii samafalka dhabtaa iyo khayrku waa qofka alle arkaanuliimaan laga qofkii arkaanuliimaan laga helay samafalkiisii weeyaan macnaha saas waay marka albiru min almacaani falaa yukhbaru biاdawaati marka saas darteed waxay noqonaysaa carabtu marka laakiin waxay sameeyaan qad tadacu اlasmaaءa mawaadica afcaaliha asmaa bay waxay dhigtaa booskii afcaasha allatii hiya biha mashhuuratun caan ay ku tahay oo maalan markay rabto deeqda iyo inay ka hadasho waxay leeyihiin aljuudu xaatimun aljuudu deeqda xaatimun ninka xaatim la yiraa waaye ee ninka xaatim la yiraa deeq isaga ma noqonayo dabcan macnuhu marka un waxay tahay marka aljuudu juudu xaatimin haddaad deeq rabto deeqdii xaatim waay sida wuxu bixi jiray ninkaas ayib oo waxaa kale yidhaahdaan washajaacatu cantaratu geesinimadu waa cantara yacni washajaacatu geesinimada shajaacatu cantara cantara geesinimadiisii waayay ka dhigan tahay marka asmaa inay macaani booskeed dhigto carabtu waa ku badan tahay ayb wadalika bilqariinati daallati calayhi qariinada kutusaysa inay u yeelaan marka waa baabkii marka waa was'al ilqaryata alatii kunaa fiiha oo kale ay was'al ahla lqaryati waayo qaryo wax lama su-aalo iyada marka meesha mudaafkii baa la gooyey mudaaf ileyhigii baa la keenay icraabtii waxaa la siiyey mudaaf la siiyey wamaa yeli lmudaafa khalafahu yaأtii khalafan canhu ayb walaakina albira khayrka iyo samafalkuse man aamana biru man qof samafalkiis waaye aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey aakhiradii waalmalaa malaa'igtii rumeeyey malaa'igtii iyagana marka de waxuu ka ictiqaadinaa makhluuq alle inay yihiin oo ay markaa howlo kala duwanoo rabbi uu amray inay haayaan rabbigood inaynan caasinin lab iyo dhadig inaan lagu tilmaamin niman iyo naaga inaynan ahayn waxyaabahaas marka yaa malaa-igtiina uu ka ictiqaadinayaa si guud tiradooda ilaahay unbaa yaqaan intay tiro ka qabaan qaarkoodna marka magacyadooda iyo qur-aanka iyo sunnada lagu tilmaamay shaqooyin gaar ah ayaa loo sheegay kuwaasna intaasaan u rumaynaynaa iyaga <clears throat> wاlkitaabi kitaabkii rumeeyey waa ismu jinsi muxallan balcumuuma ku jira marka kutubta oo dhan ba wاlkitaabi kutubta dhammaantood rumeeyeyay ka dhigan tahay nebiyaalkii rumeeyey waa arkaantii marka iimaankii inteedii badnayda halkan lagu xusay qofkii iimaankaa laga helay samafalkiisa iyo khayrku waa khayrkaas waa ninkaa khayrkiisa waa tilmaamaha laga helay wa aataa siiyey almaala maalkiina bixiyey oo siiyey calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa lala qabo calaa xubbihi yacni muxiban xaal uu yahay mid jecel isagoo jecel maalkiina bixiyey marka meeshaas calaa xubbihi waxaa loo leeyahay waxay tahay maalka jacaylkiisu waxay tahay an yatasadaqa inuu sadaqaysto wahuwa saxiixun shaxiixun isagoo caafimaad qabo xoogaa maalkana aada u jecel oo laba yacni la bakayltamayo ayb oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa la su-aalay <clears throat> ayu sadaqati afdal sadaqada tee u fiicanaa la yihi oo u fadli badan markaasuu wuxuu yidhi an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wata'mulu اlghinaa walaa tumhil xataa idaa balagat اlxulquuma qulta lifulaani kada waqad kaana lifulaani kada sadaqa tee ugu fiican wuxuu yidhi waxaa ugu fiican midda aada sadaqaysato adoo caafimaad qabo adoo baqaylayo oo maalka jacayl u qabo wa ata almaala calaa xubihidan waa oo faqri faqri aad ka cabsanayso haddaad maalkaas bixiso wa ta'mulu lghinaa haddaad haysatana aada isleedahay maal kale haddaad ku darto allailaah xoolo badanaad haysane aa isleedahay intaad naf iyo shaydaan la dagaasho markaas inaad wixii aa bixiso walaa tumhil ha sugin xataa idaa balagat alxulquum ilaa ay naftu kasoo gaarta kalxamaha ha sugin oo markaas aad tiraahdid qulta lifulaanin kadaa hebel intaasuu leeyahay waqad kaana lifulaanin kadaa hebelna intaasaa sugnaatay oo markaas nin maalkii aad markaa bixbixiso ha sugin waqtigaas marka wa aata almaala maalkii siiyey oo bixiyey calaa xubbihi jacaylkiisa xaal uu ku dheehan yahay ama calaa xubbihi muxibban isagoo jecel macnaha <clears throat> maca xubbihi <clears throat> yuu siinayaa dawil qurbaa siiyey dhowaanshaha kan u saaxiibka ah waayo ninka qaraabada kula ah adow ku feerina maalkaagu ka warqabaa shaqadaaduu og yahay <clears throat> waxa aad haysato gurigaaga galaayo waxa ka baxaayo ka warqabaa si gooni abau marka ku isticdaafsanaayo waxuu kaa sugayaa marka waa ku naxariis u kaa u kaa rajayna waana midda marka alla uu yidhi wataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaama war ilaaha aada wax isku weydiisanaysaan raximka aada wax isku weydiisanaysaan ka cabsada <clears throat> waayo raximka qofba qofka uu qaraabada leeyahay buu dhahaa war xaqa aan kugu leeyahay niiho waxaasaan u baahanay dhibkaana ay haystee isii meesha qofkaas dhibka uu qabana cidda keliya ogaan karta ninka u dhow unbaa ogaa karo sidaasuu marka islaamku qaraabada marka xiriirinteeda uu macno gaara ugu yeelay walyataamaa agoonta siiyey maalkii isagoo jecel agoontii siiyey agoonkuna waa qofkii dhinto aabihii ou dhintay isaga oo aan qaan gaarin markaan hadduu qaan gaaro agoonnimo waa ka baxa laa yutma bacda ixtilaamin agoonnimo ma jirto kabacdi bacdi qaangaar kadib wax agoontinimaa ma jiraan marka agoonkiina maadaama uu daciif yahay oo aabba danihiisa ka fakaro ounan qabin oo uusa lahayn in markaa yacni maalkii dadka maal kale inay maalkooda ka xiriiriyaan marka walmasaakiina masaakiintii siiyey kuwa iyagana marka aan daruuriyaadkooda iyo xaajiyaadkooda xaajaadkooda aan wada heli karin wabna sabiili musaafirka siiyo ibnu sabiilka laba tafsiiraa lagu fasiray ninka musaafirka ah oo aan dhulkiisii aan joogin ee safarka ku dhex jiro ee markaa yacni jidku joogga ah waxaa ibnu sabiil marka waxaa looga macneeyey deris uu leeyahay waddadii uu deris leeyahay waa nin wadda ku soconaayo meesha saasaa marka musaafirka ibnu sabiil loogu magacaabay macnaha ama tafsiirka labaadna waxay tahay waa ninka martida ah ninku marku kuusoo martiyo oo marti uu kuu yahay saddexdiisii beri c maalinta ugu horeysa iyo habeenka ugu horeeyana si fiican u maamuus labada kalena si yacni sidii hore ka yar duwan oo maamuus uu laakiin ku jiro saddex maalmoodna waa intii uu martida kulahaawa wixii ka dambeeya isagana inuu dambaajiyo dadka maahane hortiisa inuu u socdaa laga raba markaa ibnu sabiilka martidana waa lagu fasiray wasaa'iliina kuwa wax weydiisanayo tuugsanaya iyagana marka yacni maalkiisii wax ka siiyey qofka saa'ilkee tuugsanaya ayib saa'ilkaasi marka xaalkiisa daahirka haddii uu de faqri iyo gaajo iyo dhib ou ka muuqdo ama duruuf ay ka muuqato in la siiyo haddii marka aan hadda wax kalena lagu ogeyno in layska siiyo ida lafteeda hadduu isagu xaaraan u tuugsanayo ama uu markaa yani su-aashiisu ay tahay su-aal yacnii eh, ile baryada waa xaaraan iyada lafteedaba xaaraan ah qofkii isagoo aan duruuf aynan ku kalifin iska baryo tamahayo eh, haddii marka laakiin la og yahay qofkaani inuu yacni wax xun oo waxaan ku samaynayo oo qof qaab daran uu yahay oo salaadiiba aan dukanaynin oo dadkii markay tukanayaan aan la tukanaynin marka assalaamu calaykum la yidhaha iridda inta kasoo galo isagoo marka yacni ay daroogadii iyo wixii jinni ay ka quraayaan kaas in loo kaalmeeyo maaha in loogu kaalmeeyana ma aha hal sifo unbaa kaas loogu kaalmeyn karaa waxay tahay hadduu dhiban yahay wixii uu cuni lahay in la siiyo daroogadaas sidii looga nadiifi lahay looga kaalmey lahay suu isaga dhaafi lahaa in lagu kaalmeeyo kaalmadiisa halkaasay jirtaa laakiin orodoo hoo qaado ha tukanin waxaa rabta yeel yacnii bahashaan yacni calaqaagii iskaga cab maya walaa tacaawanuu cala alimi wاlcudwaan ayb qofkii marka qofkaas aan wax siininna qof bakiila ma aha wafi riqaabi wafii takhliisi riqaabi ku bixiyey luqumaha ama addoomaha fakintooda ku bixiyey laba sibaa loogu bixiyaa iyadana addoonkii haddii la yidhi intaa haddaad keento xoraad tahay ninkaa waa waa xiran yahay addoonnimo uu ku jiraa lacagtii keen la yidhi in laga bixiyo sidaana uu ku fakado oo addoonnimada uu uga baxo macnaha islaamku marka addoonnimada waa ka saaraa dadka inay ka baxaan uu ku dadaalaa ee isaga addoonnimada ma keenin iyadoo jirta u yimid waana yareeyey asbaabihii laysku addoonsanayey ee habka looga baxana waa badiyey duruqdeeda hal sabab keliya unbau ka reebay halkaas sababna waxay tahay qofka isagoo ilaahayna diidan oo diintii la dagaalamaayo oo ummaddii muslimiinta inay xornimo ilaahay ku caabudaan diidan in lasoo qabto markaasna wuxuu ka furay hadduu muqaatil yahay nin dagaalama uu yahay in layska daayo oo lagu gallad sheegto in maxaabiis kale lagu bedesho wax kale badanaa ka furan hal maahan keliya waa la addoonsanaa bis ma aha fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan an suurat lqitaal aan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala waxaa kaloo macnaha labaad uu yahay ama qaabka labaad oo luqumaha addoommada loo fakinaayo in suuqa laga soo iibiyo marka inta lasoo iibiyo la xoreeyo marka inta lasoo gato markuu soo gato qofka inuu iska xoreeyo labadaas habba wafiriqaabida way soo gelaysaa waxaa kaloo lagu dari karaa qof luquntiisu dayn u xiran tahay oo maalan waxbaa qoorta u galay waa xabisan yahay dayntaasu u xabisan yahay marka qofkaasoo kale in marka deyntii laga bixiyo oo xornimo ou hela markaas ninkii kale wax ku lahaana ou saa uga lug baxo iyadoona marka aaday u fiican tahay oo dadka murugtaas hayso oo kale oo xabsiyada ugu jiro in laga fakiyo ayb oo habkaas marka yacni sharciga looga bixiyo wa aqaamo salaata salaada oogay acmaashii daahirka waa hadda kuwaan marka naam jawaarixda laga sameynayay wa aqaama oogay marka tii hadda u dambeysayna waxay ahayd acmaal eh, cibaadaad maali ah wa aqaama oogay asalaata salaadii oogay wa aataa siiyey azakaata zakadana bixiyey waalmuufuuna meeshaas marka wa aata almaala calaa xubihi dawi lqurbaa walyataama walmasaakiina wabna sabiili wasaa'iliina wafi riqaabi yaa layihi haddana wa aata zakaata layidhi zakadiina gaaraa loo sheegay maalkan qofka uu bixinayana gaaraa loo sheegay meeshaas marka culimada laba mas'aleba waa uga hadlaanoo waxay yidhaahdaan inta hore wa aatalmaala calaa xubbihida hore waa tadawuc sadaqo oo isaga uu ku tadawucaayo waay wa aata zakaatana tii waajibka ku ahayd waay wuxuu isku daray marka waajibkii iyo sunnadii labadaba maalka waa kaga cibaadaystay mas'ala marka meesha iyada halkan iyada lagu baxhiyaayo waxay tahay hal fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka xaq ma lagu leeyahay zakada marka laga reebo qofkan zakadiisii waa bixiyey maalkiisa xaq kale oo ku tacalluqayaa ma jiraa yaniwaaan kuwan marka dee nafaqaadkii iyo dabcan xaaskiisi inuu nafaqeeyo biilo oo waalidkiis biilo ilmaha biilo kuwa waa iyagu asbaabo kale laakiin wax kale oo maal qofka inuu bixiyaa ku waajibayo oo zakada aan ahayn ma jirtaa abu xayaan wuxuu yidhi alandalusi kitaabkiisa albaxru lmuxiidka waajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen calaa anahu idaa nazla bilmuslimiina xaajatun wa daruuratun bacda adaa'i zakaati markii zakada la bixiyey ka bacdi hadday muslimiinta si guud aafo iyo dhibaato xaajo adag ay ku timaado iyo baahi adag fa inahu yajibu sarfu lmaali ilayha xaajada in laga jawaabo oo maalkaas loo iilo maalka xaajadaad lagu daboolaa waa waajibaysaa buu yihi nacam wa qaala maalikun imaamu maalik waxa uu yidhi yajibu cala annaasi dadka waxaaba waajib ku ah faku asraahum maxaabiistooda inay fakiyaan ayb wain istagraqa dalika amwaaluhum maxaabiistaa la fakinaya maalkoodoo dhanba ha cunto yacnii haddii maalka ay muslimiintu haystaan dhan yacni uu ku baxaayo meeshaas qasnada waa la faaruqinaa dadkaas muslimiinta ee gardarrada markaa loo dhibaayo oo cadow gacantiis ku jiro ayaa looga soo fakinaa loogana soo bixinaa ee suuratu nisaana waa ugu tegi doonaa ayb wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili اllahi wاlmustadcafiina min alrijaali wالnisaءi wاlwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akrijna min hadihi اlqaryati الظaalimi ahluha halkaasaan marka ku yani masalada muhiimaddeedaan ku arki doonaa marka maxalushaahidku waxay tahay haddii markii zakada la bixiyey kadib dhibaato guud oo aad u daran oo dadka naftooda iyo taabanaysa ay timaado markaa loo baahdo lacag in lagu eh, lagu daboolo baahidaas dadka waxaa ku waajibaya in lacag laga qaado oo baahidaas si looga daboolo muslimiinta laakiin shardi waxaa ah hadday madax iyo qasnad ay jirto guud qasnada guud waa in laga maamulaa howlahaas oo qasnada guud ee dadka bangiga dhexe waxaa hadda loo yaqaano ayaa waxaa laga maamulayaa marka dadka baahidooda laga daboolaan haddii marka qasnadii wixii ku jiray ay kaafin waayaan ninka xaakimkaa waxaa u bannaan dadka inuu ku farad yeelo ku qasbo xoole inuu ka qaado si uu baahida ugu daboolo waqtigii cizi binu cabdisalaam ayaa waxaa dhacday in tatarka tataartu ay masar iyo dhulkaas soo weerareen oo aada marka maalna la waayey lagu bixiyo dagaalkooda qasnadiina ay faaruq noqotay culimmadii baa la wacay dadka wax ma laga qaadi karaa baa la yidhi markaasay culimadii waxay yidhaahdeen haa muhimmad adagaa taallo markaasaa alcizu bnu cabdisalaam uu yidhi waa laga qaadaa laakiin bishardi shardigu waa maxay idinka guryihiina dahabka yaallo oo dhan nimanka madaxda ah. waqhtiyadii dambe dad yacni dadka hantidooda ku takri oo yacni guryo ka dhisto oo dahab ka gato oo dadka maalkooda yacni dadka eh, maalka caamka ah oo ay dadku wada leeyihiin si gaara ugu takri iska bada batay marka wuxuu yidhi waxaa guriga idiin yaallo dahab ah markaad marisaan oo aada hawshaan ku dabartaan dadka masaakiinta markaas usoo laabto waxaad ka qaadi kartaan ka qaada laakiin idinkii wixiin inay meel idiin yaallaan dadka un lagu gargaraaca albaabada keen la jafaaliyo oo un lacag laga qaado waxyaabahaas marka waa dulmi iyo casfi ummadda dhexdeeda marka lagu sameynayo markaasay markaa aada u xanaaqeen oo weliba weliba marka dadka berigaas madaxda masar ka ahaa mamaaliigay ahaayeen mamaaligtuna asalkooda addoomay ahaayeen dad lalahay oo addoonnimadii intay gadood sameeyeen xoog uga baxay oo xukunkiiba qaatay noqdeen markaasuu wuxuu yidhi idinka laftiina wasaradan iyo wixiinaan meesha joogo inaad asalkiini u laabataan waayo yihi sababtoo ah addoonnimada sifo sharci ugama aydnan bixin leanna maxaa yeeley adiga qofkan qofkii lahaa haddii sifo sharci a ah addoonnimada ounan uga soo bixin waa uu nin dhuuntay waay cabdun aabiq waay isagii haddana dadkii madax usii noqday markaasuu yidhi markaasay waxay u bixiyeen baaicu baa'iculmuluuk ninkaani muluugtii boqoradii inuu iibiyo rabaa suuqa geeyey ayay yidhaahdeen markii dambena waa idinka tegaayo haddaad idinka fadwadaas haddaydan ku qancaynin waa idinka tegaayo markaasuu damcay inuu magaaladii ka guuro dadkii dhammaaya raacay marka beledkii dhammaa markaasaa xaakimkii inta loo tagaa la war ninkan haddii uu meeshaan ka baxo qaahiro wax ku haraaya ma laha leer kulli waa waa cidloobe eber magaalanimo waa ka baxay markaasuu soo celiyey oo markaa uu u kaadiyey maxalu shaahidkaan ujeedaa waxay tahay haddii aafo guud ay timaado oo daruurada taabanaysa dadka waa maal kale dadka waa laga qaadi karaa bishardi laakiin dadka madaxda ah waa inay ayagu maalka si cadaalada u maamulaan oo dadka aynan uun qofkii uun miskiina miska la fuula leh inaysan noqonin oo iyaga un aan wax laga qaadin oo iyaguna ay meelaha waxooda dhigtaan taas ma sax ma noqonaysa waaata marka waaata sida marka zakada iyo maalkii hore labadaas hab ayaa loo kala saaray waalmuufuuna kuwa oofinaya wa biru man dheh naam walaakina albira man aamana biاllaahi waalmuufuuna walaakina albira khayrka iyo samafalka birulmuufiina kuwa oofinaaya birigooda iyo samafalkooda waay bicahdihim ballankooda kuwa oofinaya idaa goortii caahaduu ay ballantamaan oo ilaahay iyo makhluuqaba hadday labadaba la ballamaan ballantooda kasoo baxayaan waasaabiriina waamdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabraayo marka wasaabiriinada de waxay isaga cadfan tahay wixii hore laakiin eh, waxaa lagu nasbinayaa marka ficil oo muqadar aho waamdaxu ah waamdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina waana ku badan tahay qur-aanka madxiga iyo damiga waamdaxu saabiriina waay meeshaan xamaalata alxaabi waadumu xamaalata alxaabi waa iyadana waamdaxu waxaan ammaanayaa asaabiriina kuwa sabra kuwa kuwa sabrayo fi kuwa sabro fi lba'saa'i ku sabray baasyaalka dhexdooda ku sabray baaska baaska marka ibnu mascuud wuxuu ku fasiray halkan faqriga waddaraa'i iyo xaaladda adagoo jirada waayo iyadana ku sabray waxiina alba'si dagaalka agtiisana ku sabray xarbada agteeda marka meeshan waxaa la yihi sabarkiina waxaa laga dhigay al alashaddu falashaddu aa loo kala dambeysiiyey faqriga jirada dagaalka faqriga in lagu sabro iyo in jiro lagu sabro jirada adag labadooda jirada xanuunkaa sii daran ee oo qofku asaga hadduu faqri yahay caafimaad qabo xoogaa waa ka roon yahay markuu jiran yahay qofku nacam jiradii haddana waxaa kasii daran marka dagaal oo korkaaga taagan yahay xaalad dagaal iyadana naftiibayba naftii baaba halis gelaysa alashaddu falashaddu baa loosii kala loo kala dambeysiiyey ulaa kuwaadaas tilmaamahaas iska leh aladiina kuwii waayo sadaquu run sheegayoo iimaankooday ka run sheegeen ayb marka ashyaa'dan marka aayaddu ay tilmaantay hadihi اlmadkuuraatu fi laayati hiya xaqiiqat liimaan iimaanka xaqiiqdiisa oo waa maxay ficilkii iyo qowlkii inay isdaboolaan oo ay markaa yacni ictiqaadkii kulligood inay iswada daboolaano qofkii uu la yimaado wixii ficil ah camal ah iyo wixii ictiqaad ah iyo wixii qowla intaba wa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unba almuttaquuna kuwa cabsadayoo rabbi ka cabsaday iyaga unba ah yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اlqisaasu fi lqatla alxuru bاlxuri wاlcabdu bاlcabdi wاlأnhaa bاlأnhaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo kutiba calaykum kutiba waxaa la qoray calaykum korkiina waxaa lagu qoray alqisaasu baa lagu qoray qisaas ayaa dushiina lagu qoray isla ekayn fi lqatlaa fii sha'ni lqatlaa yacnii kuwa la dilay dhexdooda ku saabsan alxuru midkii xorta ahaa qofkii xorta ahaa ma'khuudun mid la qabanaayo waay loo qabanaayo bilxuri xor ayaa loo qabanaya ama maqtuulun mid la dilaayo waay xorka bilxuri baa loo dila waalcabdu addoonkiina maqtuulun mid la dilayo waay bilcabdi addoonka loo dilaayo walunhaa tan dhadigna maqtuulatun tun la dilaayo waay bilunhaa baa loo dilaa oo loo qabtaa faman axadkii qofkii cufiya lagu cafiyey lahu isaga min akhiihi min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa xaggiisa shay-un shay lagu cafiyey faatibaacun fa calaa waliyi dami dhiigga midka u yacnii iska leh oo cafiska sameeyey oo wax cafiyey dushiisa waxaa ah itibaacun baa ah raacitaan yani faatibaacun facala aladii cafaa midka cafiyey korkiisa waxaa ah itibaacun raacitaan bilmacruufi ou ku raaco oo diyadiisii marka yacni si wanaagsan ou markaa u qaato iyo wa adaa-un ayaa wa cala almacfuwi canhu kan xaggiisa la cafiyeyna adaa-un baa korkiisa a gudasho ilayhi weliyu demkii ilaa weliyi demi ou u guto biixsaanin ou ugu guto si ixsaan ku jiro oo uunan ku dhibin isagana waxbixintii daalika kaagaas xukunkaa oo ah in ilaahay cafiska maal in wax lagu cafiyaa inuu baneeyey oo qisaastii inta la cafiya maal loo wareegaa takfiifun fudaydin waay fududayn fududaynta oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaanay ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis waay faman ruuxii ictadaa xadgudbo bacda daalika kaagaa ka gadaalay qofkii xadgudbo oo markuu diyadii qaatay kadib qofkii haddana dilay falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo walakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday filqisaasi isla ekaynta dhexdeeda qisaastii dhexdeeda xayaatu nololaa idinkugu sugnaatay yaa ulil albaabi kuwa caqliga u saaxiibka ahow lacallakum tattaquuna likay tattaquu saana waxaa la idinkugu jideeyey inaad dhowrsataan ood cabsataan oo dilka iyo qisaasta aad ka cabsataan aayaddan laga bilaabo ilaa iyo suuradda meela yacni dhammaadkeeda lagu ku dhowaad axkaam ayaa marka yacni la gela axkaamtaasi marka in badan marka kutiba calaykum kutiba calaykum baa imaanaysa tana ugu horeysa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu baa haddana imaanayso yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alsiyaamu baa imaanaya kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum baa imaanayo wahaakada axkaam fara badan xajkii iyo waajibaadkiisii iyo yaa halkan laga gelaa suuraddu marka aaday u axkaam badan tahay axkaamtan hadda waa axkaamu lqisaas wadiyaad qisaastii iyo diyadii alla marka wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba calaykum dushiinna waxaa lagu qoray oo la idinku farad yeelay alqisaasu isla ekayn qisaastu macnaheedu waa laba shay in laysla ekeeyo laysku jimeeyo qisaas ayaa korkiinna oo isla ekayn fil qatlaa kuwa markaa yacnii la dilo dhexdooda marka laysla ekeeyo oo loo kala qisaaso taasoo alla idinku farad yeelay meeshan marka fil baa la yidhi daahirka waxaad u malaynaysaa qisaastu inay naf keliya bis tahay waxaa laysu qisaasayaa naf keliya inay tahay oo qofkii qof dilo in loo dilaayo laakiin nafna waa laysu qisaasaa waxa maa duuna nafsina waa laysku qisaasaa wax aan wax naf ka soo haray iyadana waa laysu qisaasaa waxa nafta ka soo haray laba xaalad unbay noqon karaan qofkaani inuu qofkaani xubin inuu ka gooye meel marka yacnii musaawaad iyo mumaahale iyo meelay ka dhici karto ayuu ka jaray maalan gacan buu gooyey halkaasuu ka gooyey gacanta maalan meeshaas marka yacnii kala goyska ah buu ka gooyey gacanta kale ka saas yeelay ee camdiga saa ku gooyey qisaas ayaa lagu yeelanayaa ninkii uu ka gooye gacantaa ku yeelanaayo marka isagana intii oo kale goosana marka marka xubin iyo meel mifsal oo kala bax ah mumaathale iyo waa ka suurtoodaa waxaa kaloo mumaathalada laga fiirinaa midig iyo bidixda waxaa laga fiirinaa caafimaadka iyo jirada wax badan baa laga fiiriyaa kutubta furuucda iyo aada uga hadasho laakiin muhiimku waxay tahay fil qatlaa inaadan u fahmin keliya qisaastu inay ku dhacdo oo keliya naf markay go-do keliya inay imaanayso nafna waa ku timaadaa waxaa kaley ku timaadaa maa duuna nafsi oo maa duuna nafsi markay tahay laakiin waxaa shardi ah mumaahale inay imaan karto maalan xubin buu gooyey kala goyska ayuu ka ayuu ka gooyey waa la marka waa suurtoobi kartaa daqar oo kale uu ku dhuftay daqarada marka muudixada marka laga reebay inta kale qisaas ma leh diyo iyo baabkan unbay aadayaan waayo sida qofkan uu wax u daqray iyo kan sidau wax u jebiyey oo kale ma loo jebi karo oo ama inuu ka badiyo ama ka yareeya imaa karta mumaathaladii ama ayaan la keeni karin taasoo kale qisaas ma leh marka hebel lafuu ka jebiyey hebel adna ka jebi haddii la dhaho qaabku u jebi doono midkan dambe lama oga jugtu ay u dhacayso laakiin muudixada haddii la caddeeyo madax oo qofka markaa yacni laftu ay caddaato oo muudixa ay timaado markaas laftiiba isagana laga caddaynayaa middaas marka bis unbaa yacni ay ku suurtoobaysaa wixii shijaajta waxaan la yidhaha daqarada iyo waxyaabaha la midkaa iliga iyo isha iyo dhegta iyo waxyaabahaasoo dhan ayaga de mumaahala waa ka suurtowdaayo wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcayna bilcayni ilaa aakhiri laayana waa lagu sheegay ayb marka fi nafsi iyo maa duuna nafsi qisaastu labadaba waa gashaa waxaa u baahan marka in la fahmo in la garto u baahan aayaddan muxkama miya mase waa naasikha qaar culimada ka midoo yar baa waxay yidhaahdeen aayaddan waa mansuukha waxayna ka fahmeen ayagu alxuru bilxuri xur xuraa loo dilaa addoon addoon baa loo dilaa dhadigna dhedig waxay ka fahmeen marka haddii nin uu naag dilay inaan loo dilaynin laakiin aayadda sidaa ma ka hadlinba aayaddaana waxay ka hadashay qof qof lamida markuu dilo in laysu qisaasaayo bis wixii kale waa ka aamustay waa in nusuusta kale laga raadiyaa sidaa darteed aayaddu waa muxkama haddii naag naag disho waa loo dilaa haddii nin naag uu dilo xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ninkii eh, yacni yahuudiga ahaa ee gabadhi dilay waa kii nebiga u dilay rasuulka sal ll ly slam markii uu qirtay wa katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsina waa laga qaadanaa cumuumkaas baa marka nin hadduu naag dila waa loo dilaa naagtu hadday nin dishay iyadana waa loo dilaa oo marka waxyaabahaasi tan marka aayaddaani wixii ay ka aamustay aayatulmaa-idda cumuumkeedaa aa lagu soconaa nacam ee aayatulmaa-idda aayaddan ma nasakhin waayo aayaddan wixii lagu sheegay sidii bay muxkam ay u yihiin dhinacaasna marka waa wixii ku saabsanaa aayadda muxkam miya mase mansuuqa wixii ku saabsanaa amaa qisaastu eh, inta aan marka qisaasta haddii la rabo in la fahmo anwaacda ama noocyada qofku markuu qof ku xadgudbo saddex nooc ayaa loo qaybiyaa nooc waxaa la yidhaha camdun camdigu marka waxa ay tahay qasdu اlficli wالshaqsi bima yaqtulu gaaliban qofkii u qasday qofkan ficilkii oo wax lagu dilaayeyna waa u qasday aaladdii aalad wax dishana waa ku dhuftay xabaduu ku dhuftay toorey buu ku dhuftay bud buu madaxa uga dhuftay shaksigiiba u ayuu u qasday oo hadda cid kale uma soconin ficilkiina waa sameeyey waa la yimid kaas waxaa la yidhaha haddii saddexdaa la ysku helo qasdu lficli washaksi bima yaqtulu gaaliban saddexdaa marka la helo dilka noocaas waxaa la yidhaha camdi ama haddii jinaayada gacanuu ka gooyey xabaduu ku dhuftay gacanaa laga jaray gacantaasi marka qasdu lficli washaksi bimaa yaqtulu aali eh, yani bimaa eh, eh, yaqdacu haalibanna waa ku sameeyey camdi unbay bay xisaabnaanaya nooca labaad waxaa la yidhaha shibhu camdi shibhu camdiga waxa uu yahay qasdu lficli washaksi qofkii waa loo qasday ficilkii yani in lagu dhuftana waa loo qasday laakiin maxaa meesha ka maqan bimaa laa yaqtulu gaaliban wax aan wax dilin ou ku dhuftay ul yaroo serbi oo kale ou ku dhuftay yacni wuxuu ku dhuftay markaa yani dharbaaxuu ku dhuftay ninkii waa ka haaday waa dhintay dharbaaxadu sida qaalibkaa wax ma disho laakiin tacyiin oo shaksigan qasadkiisana waa laga haayaa ficilna ninkan waa laga haayaa camdi bay u eg tahay kaas maxaa la yidhaahdaa shibhu camdiya midkaasana la yidhaahdaa ayb ee dadka qaar yacni dada kuwa feerka ciyaaroo kale haddii uu marka feer madaxa oo uga dhufto camdiyay noqonayna waayo ninkan noocaas oo kale ah ee tababaran ee feerkiisu intaasoo kiilo oo u dhigma jugtiisa kaasoo kale ma la dhahaayo bimaa yaqtulu haaliban oo wax ku dilay ma la dhahaayo ayb soo ma garanin kan saddexaad waxa uu yahay khata kama ayaa la yidhaha khatuwa marka waxa uu yahay labadii waxaa maqan bima yani qasdu shaksi walficli yani qasdu shaksi bisaa maqan ficil waa sameeyey wax wax dilana waa tuuray laakiin shaksi uma qasdaynin isagoo meelaha iska ugaarsanaya wuxuu xabad marka ku ridaayo sagaaro meel duur ah yaa qof uga soo baxay waa ku dhuftay qofkaasoo kale marka bimaa yaqtulu haaliban waxwaa ku dilay laakiin tacyiinaa ka maqan yani shaksigaan ma rabin isaga ficilna waa ka dhacay kaas marka waxaa la yidhaha isagana dilkiisu khata saddexdan nooc marka aayadda qisaasaan hadda ka hadlaynaaye qisaastu iyada marka hal nooc unbay ku dhacaysaa bis waa kan hore qofku markuu kas wax u dilo unbaa la qisaasaa haddii shibhu camdi ou yahay dilka uu sameeyey ama kama hadduu ku dhacay qisaas meesha waa ka baxday sideedaba diyo unbaa waajibaysee qawadku ama qisaastu waxay ku waajibtaa oo keliya camdiga jinaayatulcamdiga unbay ku waajibay taa marka horta ogow oo garo oo yajibu bilcamdi camdiga waxaa ku waajibaya qisaas qisaastaas marka ay waajibaysana waa in shan shardi la helaa shardiga koowaad waxay tahay qofka jinaayada geystay waa inuu caaqil yahay qof waalan hadda hadduu qof dilo ma loo qisaasaayo laakiin diyo waa laga qaadaa dadkiisa ama maalkiisa iyo diyo waa laga waa laga bixina baaliq inuu yahay cunug yar oo aan qaan gaarin hadduu qof dilo ma tiirka la geyn maayo o la qisaasi maayo ayib laakiin dadkiisii unbaa markaa bixinayaan haddaan dhahno jinaayatu sabiyi camdu sabiyi khata-un haddaan dhahna khilaaf baa ku jire cunuga ilmaha yaryar waxay kas u sameeyaanay u dilaan waa iska khada caaqilada iyo qabiilada unbaa bixinaysa waa baaliq marka inuu yahay qofkan laqisaa la qisaasayo shardiga saddexaad wuxuu yahay waa inuunan waalid u ahayn qofka uu dilay walciyaadu billah haddii aabbuhu maalan ama hooyadu cunugeeda dil ay ka yacni ay dilaan ma loo qisaasayo tiirka la geyn maayo xadiidaa soo arooray waayo ayagii adduunyada inuu yimaaday sabab u ahaayeen isagii inuu sabab u noqdo adduunyadii inuu ka wado maahan waa inuunan marka waalid u ahayn marka ayb ta kale waxa ay tahay de waalidku aabbihii dhalay hooyadii dhashay awowgii ayeydii aabbihii kuwii dhalay kuwii halkaas waayn adeerka iyo abtiga iyo maaha kuwaas maaha yani shardiga afaraad waxa uu yahay midka jinaayada loo geystay la dilay waa inuuna naaqis ka ahayn midka jinaayada u geystay haddii uu naaqis naaqisnimada maxaa laga wadaa kan la dilay waa gaal midka wax dilayna waa muslim qisaas kama dhexayso waay waayo ninkan wax dilay maanta waa ka dhammaystiran yahay midka u dilay gaalnimadu marka waa naqsi haddii qof muslima si gardarro ah nin gaala oo u dilo si kale unbaa muslimkan loo ciqaabaa ma ahane haddii la ciqaabaya laakiin dil ma lagu ciqaabi karo tiirka loo keeni maayo waayo nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi xadiid bukhaari ku sugan laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal looma dilo ayb muslim gaal looma dilo <clears throat> adduunyadan hadda uun iska rogantay oo iska bedelantay hadda sharci aan ku soconin ma hadda waaan waaan waxaan ka hadlayna sharcigan ka hadlaynaa sababtuna waxay tahay waa naaqis uu ka yahay marka la fiiriyo ee naqsiga waxaa kaloo ku imaanaya xagga addoonnimada iyo xornimada nin xoraa addoon dilay addoonkan marka uu dilay ma loo dilaayo ninkan xorta ah ma loo dilaayo naqsi baa kan ku jira sababtu waxay tahay ee addoonkani waaba maal asaga dhinac marka laga fiiriyo suuqan inta la geeya la iibinaya iibinayaa maal dhinacaas marka maalnimada marka loo fiiriyo ninkan xortaa waa ka duwan yahay waa ka gedisan yahay saa darteed qisaas ma dhex marayso laakiin tacsiir iyo xarig iyo inuu bixiyo qiimihii addoonka waayo addoonka diyadiisuba boqol maaha isaga waa qiimatuhu w diyat lcabdi qiimatuhu waa in marka labadaa uunan naaqis uga ahaanin waxyaabahan kale marka ninkan caalim waaye iyo kan jaahil waaye iyo midkan waxuu qori yaqaan iyo kan waxma qori aqoonin iyo ninkan ree hebel uu ka dhashay iyo koona waa ree hebel iyo ictibaar male waxaas kaloo dhan midda shanaad shardiga ugu dambeeyaa wuxuu yahay an yakuuna macsuuman qofka la dilay waa inuu yahay qof macsuuma awalba dhiiggiisa in la daadiyaa ay mamnuuc ay ahayd kaasaa la rabaa maxaa baxaya marka qofkii shareecaduba dhiiggiisa ay hadur ka dhigtay haddii nin uu dilo xaakimkaa iskale dabcan de dilku maxkamaddaa iskale ee xaakimka haddii kale dadka fowdaa ka dhexdhacayso laakiin haddii nin uu isaga edab daroodo oo isagu intuu isxilqaamo ninkii uu dilo tiirka loo geyn maayo ma loo tooganayo laakiin waa la ciqaabi karaa adiga maxaad uga boobtay talada ninkan madaxdao ifti-aad u samaysay waa la dhihi karaa maalan ninkaani waxaa ku caddaatay afar marqaati ah ayaa waxay ku markhaati fureen inuu zinaystay muxsanna waayo nikaaxuu soo maray ninkaas sharciga muxuu uga xukuman yahay rajmi haddii nin dila hadda maalan ma la dhahaayo ninkaani yacni macsuum maadaama uunan macsuumba ahayn markaas oo dhiiggiisa awalba hadar uu ahaa sharcan ma loo qabanayo kan loo qisaasi maayo xaakimka iyo ninka madaxda ha lahaado dilkiisa laakiin ifti-aadkan uu sameeyey ciqaab unbuu ka gela shantaa shardi marka waa in la helo haddii shuruud aan wax kamida la waayo qisaastii waa tagtay arrintuna waxay isku rogmaysaa diyo ayb taas waa qodob qodob kale ama baxdi kale waxa uu yahay dadka qisaasta lafteeda yaa iska leh yaa qisaasanayo qofkaani qofka waxaa qisaasaayo waxaa qisaasta sideeda waxaa iska leh qofka dhintay dhaxal waa la dhexlaa dadkii dhiiggiisa lahaa ee dhexlaayay ayaa qisaastiisa iska leh dadkaa marka eh, qisaastiisii maadaama ay iyaga ay leeyihiin eh, inay qisaasta ka tagaan oo diyo ay ku cafiyaanna ay leeyihiin qof iyaga ka mid a ah haddii uu yii uu yidhaahdo aniga waa cafiyey ninkan maalaanna rabaa oon qeybtii aan ku lahaa aniga maalaan ku cafiyey dhiiggan hadduu dhaho ma kala barmaayo qisaastii waa dhacaysaa wax dhan diyay iskula wada wareegayaan hadday toban qof dhiigga ninkaa lahaayeen hal uu yiraahdo aniga waa qisaa ma qisaasanayo diyaan rabaa wixii dhammaa diyay isku bedelayaanoo qisaastii waa tagtay ayb waxaana laga qaadanaa qowluhu tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faman qofkii cufiya lagu cafiya lahu isaga min akhiihi walaalki min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa xaggiisa shay-un shay lagu cafiyo walaalkii uu dilay dhiiggiisa qofkii wax ka mida lagu cafiyo wax lagu cafiyo shay-unta marka waa nakiratun waqacat fii siyaaqi shardi tacumu wax yar iyo wax badanba dhiiggaas nin haddii uu ku leeyahay boqolkiiba toban hadduu dhiiggaasi qof uu ku leeyahay uu yidhaha aniga boqolkiiba tobankeyga diyaan rabaa waa iska cafina waxa dhammaan marka diya isula wadaa isla wada aadayeen waay min akhiihidaas marka yani shay untaasaana laga qaatay min akhiihidana waxaa laga fahmaa masalo muhim caqiido ahoo qofku hadduu qof muslima dilo ku gaaloobayo waayo qofkii uu dilay qaatilkiibaa waxaa la leeyahay walaalkiis dhiiggiisa ninkii uu dilay ayaa walaal looga dhigay walaaltinimadana waa tii islaamka wax laga hadlayo saas darteed marka qofku hadduu qof dilo hadduunan xalaashanin isaga ku gaaloobayo taasna min akhiihi ay min dami akhiihi damiirka akhiihina wuxuu u laabanaa qaatilka min dami qaatili midka wax dilay walaalkiis dhiiggiisa laga cafiyey walaalkaas oo dhiiggiisa laga cafinayana kee waayo waa maqtuulkii uu dilay waaya ee qisaastu marka waxay ku timaadaa laba siba waa ku timaadaa mubaasharana waa ku timaadaa qofkiis toos markuu qofkan u dilo waa loo qisaasaa waxaa kale qisaastu ku imaan kartaa sabab haddii sababkii lagu dilay ou lahaa ninkan oo mubaasharaba meesha aynan oolin oo sabab ay taallo waa la qisaasa oo maalan waxaa ka mida marqa labay markhaati ugu fureen laba qof ninkan waxaan aragnay isagoo hebel dilay qaadigii markhaatidoodau dhageystay waa ictibaariyey ninkii toogow ku xukumay waa la dilay mar dambe waxay yidhaahdeen beenaan sheegayna annaga markhaatidaas sax maba ahaynba ninkaa marka nimankan waa dileen soomaha maaha markhaatidooda u dhintay ninkaas waa la qisaasa waayo waxaa markaa yacni bisababiya waayo waxaa hadda markaa loo qisaasaya sababtana marka waa fara badan tahay anwaac badan ay leedahay iska mithaal unkaas waayahay waxaa kaloo iyadana qisaasta qaadan kara dad badan in la qisaasaa dhici karto hal nin dartii loo qisaaso hadday maalan saddex ayagoo ah, hal nin ay xabad ku dhufteene wadnaha uga wada dhufteen saddexdoodaba saddexdoodaba waa la qisaasa maadaama mid walbaaba waxa uu sameeyey ay gaa gaarkeed qofkan ay u dili karto saddexdooda waa la dilaa marka waxaa dhacday waqtigii cumar radi allaahu canhu sagaal qof ayaa waxay dileen wiil yar ayay si gaadma ah habeen intay ku dileen ayaa lasoo qabtay sagaalkoodii waa lagu helay cumar baa loo sheegay sagaalkaba hala dila ayuu yidhi markaasuu hadal cajiiba yidhi low tamaala'a ahlu sancaaa calaa qatlihi la laqataltuhu reer sanca oo dhan hadday dili lahaayeenuu yidhi cunugan kulligood waa u dili lahaayeen waayo maxaa laga cararaa haddii la yidhaahdo dadku hadday saddex qof afar qof shan qof hadday dilaan qof ma loo qisaasaayo haddii la dhaho qof markuu rabo inuu qof kale dilo kaale ila dilo u dhahaa qof kaleu soo wadana waana dilaa marka yacni sharciguna wuxuu rabaa marka yani dadka in lagu ilaaliyo naftooda loo ya masaalixdooda in lagu ilaaliyo u jooga laakiin marka loo dilaayo tuqtalu ljamaacatu bilwaaxidi waa marka mid walbaa ficilkiisu oo wax dili karo laakiin haddii maalan ninna ou ninka soo sirsirayo ou meel keenay meeshii lagu dili lahaa mid kalena ou xabadda ku dhuftay kan xabadda ku dhuftay bisaa la dila midkan kalena xabsiyaa la dhiga waltacziira waayo midkan isaga sabab yani ayuu leeyahay kana mubaasharuu leeyahay haddii mubaasharada iyo sababku isu yimaadaan mubaasharadaa la qaliba oo xoog leh soo ma fahmi waxaa la mida midna waa qabtay mid kalena waa dilay kan dilayaa la dilaa midka qabtayna waa lxira calaa qowli ljumhuur sidaas waaye waa jiraan culimo qaar si kale yani masalada udhigta laakiin qowlka jumhuurka shaaficina ku tegay sidaas waay waayahay waxaa keliya un meelahaas laga reebi karaa haddii labada qof ee wax isla dilay midna ou ahaa nin aan qisaasba aan la qisaasaynin midna ou ahaa nin la qisaasayo hadda shuruudihii hadda aan soo maraynin yacni mid maalan waaa laba qofaa wax isla dilay mid waa waalid ninka la dilayowba dhalay midna waalid maahana waa ajnebi waalidka lama qisaasi jirin awel labadan marka hadday xabaddii ku wada dhufteen midba xabad ku dhuftay waxaa dhici karta midda dishay maadaama ay noqon karto tii aabbaha aynana noqo karin markaasoo kale eh, arrintu marka qisaas waa ka baxaysaayo kan ajnebigaa la qisaasi maayo leanna maxaa yeeley cuquubaadku waa laga ilaaliyaa wax adnaa ixtimaal iyo shubah yar hadday timaado waa laga dheereeyaa wixii marka diyay isku rogayaan marka diyo ayay u baxayaan iyadana waxaa kaloo masale kaloo ku tacalluqda baabkan aayaddan intaanan ka bixin Eh, waxaa ku tacalluqo dadka dhiiggale mararka qaar waxaa dhici karta inay ilmo yaryar noqdaan ama dad waalan ama qof maqan inuu inay wax ku leeyihiin dhiigga hadday ilmo yaryar wax ku leeyihiin dhiigga iyagiina khiyaarka ay wax ku leeyihiinoo la siiyey ilmaha yaryarna aynan wax cafi karin oo hadda cafiskooda ilmo yaryar ictibaar ma laha see la yeelaa marka madhabta alimaamu shaafici qowlka jadiidka shaafici madhabtan oo ku yacni agteeda looga camal falaa waxa uu yahay in la sugo ilmahaas intay ka qaangaaraan markay wixii qaan kan maqan in la sugo ilmaha in la sugo haddii qof waalan ou jiro intuu ka miirsaday in la sugo maka miirsan karo sidaasay leeyihiin intaa marka la sugo kabacdi markay ahlu kamaal ay noqdaan dhiiggii waa kanaa maxaad ka leedihiin baa la dhahaa marka maxkamaddaa loo keena laakiin markaasi shardi ogow adagaa la socdo shardiga la socdaa wuxuu yahay ilmahaas yaryar intay ka qaangaarayaan gacan ku dhiigluhu waa inuu xabsi ku jiro nacam waa inay dowlad damaano qaadi karto inay xabsi ku hayso xataa kafaalan laguma soo degi karo damaanad xataa banaanka maku soo baxayo xabsi buu ku jiraa markay qaan gaaraan ilmihii baa qaadigi uu dacwadii dib u bilaabaa marka qaadigu maxdar buu qoraa maxdar buu qoraa wuxuu ku qorayaa marka yacni qofkan iyo xaalkiisu sida uu yahay faylo u sameyna meelu dhigaan haddii lacala la bedelo qaadiga dambe waqtigaas ilmahan markay qaan gaaraan faylkaasuu dib usoo bixina markaasuu maxkamaddii keenaan sida sharcigu u shaqeeyana waxay tahay qudaadda iyo kuwa xabsigu waa isla shaqeynayaan walidaalika qaadi marka la magacaabo kitaabku wuxuu leeyahay minhaajka waxa ugu horeeya uu ka bilaabaya xabsigoo tegaa wuxuu baaraa dad gardarro u xiran inay jiraan iyo in kale shaqo kale intuunan bilaabin banacan markii uu ogaado wixii dacwo fiirin u baahan waxaan fiirin u baahnayn waxaas oo dhan marka marka ayuu ayuu marka ugu horeysaba fiirina marka qaadiga meel loo soo bedelo ayb calaa kullin ilmaha marka in la sugo haddii la sugaayo waa in marka muddadaasna xabsi lagu hayn karo madmuunna laga noqon karo oo dowladdu ay markaa iyada hay karto haddii aan sidaa la yeeli karin xaalka annaga aan ku jirnoo kale waaye nin shan iyo toban sano kuu hay kara nin ma laha bal yacnii inta laga diraa la dhoofinaaba nacam xaalka aan ku jirnoo kale marka fatwadii yacni sida cumar radia allahu canhu iyo cuhmaan iyo ay ku tageen in lagu jawaabo waayo waqtigan oo waa maxay inta waaweynaa go-aan gaarayso inta waaweyn hadday yidhaahdaan hala toogto waa u tooganaa qaadiga nacam midaasaana fiican waqtigan annaga aan ku jirno sababtu waxay tahay dilkaaba iska batayba meeshan marka yacni markuu dilku sidaan oo kale uu bato wax qisaas ku tacalluqo in ixsaanba laga sameeyo maba ahanba waagii dadku dilku ku yaraado hala hala gaara ayb eh, fadwadaana marka de qofku hadduu ku dhaqmo de cumar iyo cuhmaan iyo iyo uga iyo xasan bin cali waayo xasan bin cali ninkii cabdiraxmaan ibnu muljim waa dilay iyadoo cali ilmo yaryaroo ou dhalay oo aan qaan gaarin ay joogaan xasanaa dilay isagaa weynaa isaga iyo xuseen waxay qaateen marka ninkaa in la dilo oo ay dishaan aabahood marka ay yacnii qisaas u sameeyaan intii yaryarayd ma aynan sugin asxaabtana wax arrintaa ku qabsaday oo yidhi waa ku qaldantihiinna ma hayno wadaadadeenna qaarkood marka mas'alada saa laga hadlo waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan de madhabtii aawa madhabtii maa laga tegaan yacni sharcigu wuxuu u yimid muraacaatu lmasaalix masaalix in la ilaaliyo qofkan haddii madhabta hala raacee adiga ma hayn kartaa nacam xabsi ma ku hayi kartaa shan iyo toban sano intuu ka qaangaaro cunugan hadda dhashay haddii aadan ku hayi karin sidaas cumar iyo cuhmaan iyo xasan ay ku tageen baatil maba noqonaysaba sideedaba nacam waayo asxaab waaweyn oo khulafaa uraashidiin ayaa sidaa xukuntay taa un baana looga dayanaa marka <coughs> meeshaa marka iyada macnahaasa ah iyadana ku jiro diyada lafteedana dee axkaam badan baa iyadana ku jirta oo labada kale shibhu shibhu camdiga iyo khaaa ah labada noocee kale diya ka waajibto diyada marka ninka hadda hadda waxaan haynaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un aan haynaa maal in lagu cafiyo maalna waa lagu cafi karaa maal la-aanna waa laysaga cafin karaa marka maal lagu cafiyo oo diyadii la qaadanayo ninkuna diyadiisu waa boqol muslimka ah naagtuna marka waa konton muslimadda ah waana ijmaac arrintaas naagta inay konton tahay culimada ma aynan isku khilaafin weligeed min yani min laduni saxaaba ka bilaaw ilaa iyo wixii ka dambeeyey ee meeshaas marka diyadii marka qofka kas wax u dilay haddii laga dhaafay qisaastii haddii laga daayay oo diyo lagu cafiyey diyada diyadiis waa diya muqallada waa diyo adag waay saddex dhinacay muqallado ka tahay dhinaca koowaad waxay tahay isaga keliyaa laga rabaa maalkiisay ka baxee diyada boqolka halaad cid kale oo laga qaadaayo qaraabadiisu waajib kuma aha hadday iyagu rabaan waa kaalmay karaanoo waa waa fakin karaan waa sii karaan haddii marka qaraabadiisu ay ninku laakiin uu yahay nin mooryaan oo dadka maalin walba jidka ku dilo kas u dilo hadday qaraabadiina bixiso berrina mid kale uu dilay waa bixiyaan iyaga laftooda dembiga ku jira markaas nacam waayo iyaga fasaad dhulka ku wadaba qof noocaas inay wax ka bixiyaan maba banaanaba nacam ee qofku markuu laakiin war waa toobad keenay mar dambe wax ma dilayo shaq jid jooggan jid istaaggaanna waa ka baxay haddii uu yidhaahdo ka baxo waa la kaalmay karaa markaas ayb marka isaga maalkiisay ka waajibee kow laba haddana diyadu waa diyo muqallada xagga maalka uu bixinayo saddex qayboodaa loo qaybinayaa afartan halaad waxay noqonayaan kuwa riman ayay noqonayaan arbacuuna khalifaat fii butuunihaa awlaaduha soddonna waxay noqonayaan eh, soddonna waxay noqonayaan shan jiro afaray dhammaysteen shanay galeen soddonka kalena waxay noqonayaan kuwa saddex sano dhammaysto sanadkii afaraad ku dhex jiro xiqaaq iyo jadacaad iyo afartan riman oo fii butuunihaa awlaaduhaa intaasuu bixinaa dhinacaasna waa ka adag tahay wax sahlan maaha ee waxaa kale ka adag tahay xaallo waay markaasaa la dhiibaa diyada oo ninkaani hadduu maal leeyahay maalkiisa waa la gebagabeynaa fartaa laga saaraa bil ka bacdi iyo laba bil kadib iyo hal sano kabacdi iyo ma gaarayso saddexdaas dhinacba waa ka adag tahay diyatulcamdi ninkaa shibhu camdiga isaga diyadiisu waa sidii hadda aan sheegay keliya waxay uga duwan tahay oo keliya isaga waxaa laga rabaa caaqiladiisa isaga maalkiisa ma ka bixinayo ninka shibhu camdiga wax ku dilay ee qaraabadiisaa dhiibayso laakiin waxa uu bixinayo iyo waqtiga yacni yani waxa uu bixinayaa adag qaraabadaa laga rabaa waana saddex sano hadda ma aha markaa xaalada ma aha xaalla ma aha laba dhinac waa ka fududahay dhinacna waa ka adkaa waa ka adkaatay marka midka khada-a kama a wax ku dilay isaga waxba isaga lagama rabo qaraabadiisa laga rabaa caaqiladiisa waxa uu bixinaayana marka diyadiisu waxa weeyaan mukhamasa ayaa la yidhaahdaa labaatan labaatan labaatan labaatan labaatan wa labaatan laba jir ah labaatan nirig oo laba jir ah sanadkii labaad galeen labaatan sanadkii saddexaad galay oo dhadig ah labaatan sanadkii saddexaad galay oo lab ah ee labaatan sanadkii afaraad galay oo dhadig ah labaatan sanadkii shanaad galay oo dhadig ah boqolku saasay noqonayaan saddex sanaana laga sugaa oo waxay u kala bixinayaan saddex qeyb ayaa loo kala qaybinaa sanadkiiba qeybaa laga raboona ayb taasna marka saddex sano sanadkiiba qeybay bixinayaan thuluth sanadka kalena thuluth sanadka kalena thuluth qaybahaasna marka diyadii iyo qaabkeedii iyo waxyaabahaas wey faman qofkii cufiya la cafiyo lahu isaga min akhiihi min dami akhiihi walaalkii xaggiisa shay-un shay lagu laga cafiyo faitibaacun fa xukmuhu xukunkiisa qofkaas alla ou xukumay itibaacun weeyaan waa raacitaan waa raacid waay ama falxukmu walqadaau fiihi xukunka iyo qadaha arrintaa ku tacalluqo shanigaas itibaacun raacid waayo bilmacruufi lagu raaco yay u taallaa midaani ninkii diyada qaadanayay ninkii wax cafiyey ee diyada qaadanaya waxaa la rabaa ninkaa uu maanta wax ku yeeshay wanaag inuu ugu ku raaco oo wax uga qaato ee uunan ku dhibin haddii waqti inuu ka sugo ay tahay uu ka sugo siyaalkaas nacam wa adaa-un ayb gudasho kanna marka ilayhi ilaa weliyi dami loogu loo guto biixsaanin ixsaan loogu guto ayaa xukunku yahay falxukmu itibaacun bilmacruufi iyo wa adaa-un ilayhi biixsaanin xukunkaasi marka midkan dambe wa adaa-unta waxay khusaysaa midka diyada bixinaya oo la cafiyeye maalka lagu cafiyey isaga waxaa laga rabaa inuu yacni diyada isaga bixiyo si aan dhib iyo rafaad aanu ku jirin dalika kaagaasi haada alxukmu aladii xakamtu bihi baynakum xukunkan aan dhexdiina ku kala saaray buu alla leeyahay takfiifun fududeyn waayo fududeynta oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay waraxmatu naxariis waagii hore yahuudda iyo iyagu qisaas unbay lahaayeen diye ma ma ma lahayn iyaga ummadeenna un diyada loogu naxariistay iyo cafiska alcafwu bilmaal iyo alcafwu bigayri maalin labadaba ummadan baa ilaahay takfiif uga dhigay labadaba khafiif bay u tahay oo ninkanna xoolow qaadana maadaama qofkii ka tegey midkan kalena maal inuu isaga bixiyo qisaastii ay saa uga harto waxay u tahay na nacfi faman ictadaa faman qofkii ictadaa xadgudbo bacda dalika kaagaa ka gadaale xukunkaa sidaa loo kala dhigdhigay ka gadaale qofkii xadgudbo falahu waxaa usugnaaday kaasi cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo marka faman ictidaadan marka wuxuu noqon karaa qofka intuu diyadii qaatay haddana qofkii is dilay maalna waa ka qaatay waana dilay qofkaa waa xadgudbay cadaabkan mu'limka ana waa maxay waa loo qisaasa ninkii shalay uu qisaastiisa lahay ee uu hadduu doono ou dilo karay ayaa maanta isaga loo dila sababtuna waa maxay diyow ka qaatay bedel markaasuu haddana isagii xadgudbay waa la dilaa markaas falahu cadaabun aliimun tan fi dunyaa baa lagu fasiray fi dunyaa waalaakhirana qaaraa ku fasiraya walakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin fi lqisaasi qisaasta dhexdeeda xayaatu nolola idinkugu sugnaatay yacnii waayo qisaastu waxay sabab u tahay in la noolaado mujaahid marka wuxuu leeyahay nakaalun wa tanaahin <clears throat> qisaasta waxaa idinkugu sugan inaad baqdaan oo aad dil inaad idinku islaysaan inaad ka joogsataana idinkugu sugan waa qisaas qataadana aayaddan wuxuu yidhi jacala allahu haada alqisaasa ilaahay qisaastan wuxuu ka dhigay xayaatan nolol buu ka dhigay wa nakaalan wax laga baqo wacidatan waano ayuu wuxuu uga dhigay liahli safahi waljahli dadka jaahiliinta ahee safa doqomada ah ee min annaasi oo dadka ka mid ah wa kam min rajulin badanaa buu yidhi nin qad hama bidaahiyatin mash yacni mashaqo ku hamiyey lowlaa makhaafatu lqisaas qisaas ou ka cabsanaayo haddaysan jiri lahayn waxaa xumaantaa uu ku hamiyey samayn lahaa la waqaca bihaa yani dad badan marka haddii meeshu qisaas ay ka jirto nin wax dili lahaabaa wuxuu uga joogaa marka in aanu qisaasta cabsi u ka cabsanayo walaakina allaha allase xajaza bilqisaasi qisaas ayuu ku celiyey ou ku manciyey oo uu isaga qisaaso bacduhum can bacdin qaarkood qaarka kale wamaa amara allaahu biamrin qadu ilaahayna amar ma amrin ilaa wahuwa amru salaaxin fi dunya waalaakhira ilaahay shay ma amrin ilaa adduunye iyo aakhiraba amar salaax oo xagaajiyo un weeyaan walaa naha allaahu can amrin ilaahay shay ma reebin arrin ilaa wahuwa amru fasaadin waa wax fasaad uu ku sugan yahay fi ddunyaa waddiini adduunyada iyo diintaba fasaad u ah wallaahu kaana aclama biladii yuslixu qalqahu ilaahayna waa ogaal badan yahay waxa qalqigiisa islaaxinayo ee hagaajinayo waa ogaa waa ku ogaal badan yahay markaasuu sharci uu uga dhigaa walakum waxaad leedihiin fi lqisaasi qisaasta xayaatun nolol baa idinkugu sugan oo yacni eh, aad ku leedihiin yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tattaquuna si aad markaa yacni waxaana sidaa alla idinkugu jideeyey qisaastu inaad baqdaan oo aad markaa yacni qisaasta lafteedaba aa ka cabsataan oo aad dilka iyo waxyaabaha aa iska dhaaftaan laba marka macnoba waa loo kala macneeyaayo qisaastii marka waxaa ku sugan nolol say nolol ugu sugan tahay oo ninka marka yacni qaatilka qofku waa baqaa qof ma dilaayo waa sabab marka dadku ay nabad ugu wada noolaadaan dhexdooda taas waa tafsiirka soo degdegayo tafsiir labaadna waxa uu yahay sida ay nolol u tahay waxay tahay qisaastu waxay ku dhacaysaa ninka wax dilay bes haddii qof uu qof kas u dilo waa lasoo qabanaa ninkii wax dilay unbaa la dilaa nin dukaankiisa iska gadanaayo nin waxbarashadiisa ku jiro mid iska shaqaysanayo nin masaajidkiisa ku jira oo aan waxba geysanin qisaasta isaga ma loo dilaayo marka meeshaa marka dadkii kale ayaaba ku noolaanayo laakiin jaahiliyadu maxay samayn jireen ma markii uu qof qof dilo waxay samayn jireen qofkaasi maaha qof kale ugu aari jireen iyagoo marka isdhahaaya marka hebel waa fakaday ama waa fakana ama hebel nooma qalmo ee nin muhiima uu naga dilay isagana nin muhiima ma aha saa darteed marka waxay leeyihiin mid kalean raadinaynaa oo ciddaan ka dhaqdhaqaaqayo ku jiro mid kaleo marka iska miskiin oo waxaa warmoog ahaa la dilaa marka nacam innaga lafteenna waxaas waa waa sameynaa nacam dhaqan iyo ummadda baadiye iyo beledba waxaasoo kalea laga sameeyaa nacam haddii laakiin qisaas iyo dabdi ou jiro qoladan marka yacni ninkii wax ka dilayaa loo soo qabanaa waana loo dilaa khalaas ninki intii kalena nolol fiican ayay marka ku jirayaan oo cabsi la-aan ay ku jirto labadaas macnoba marka waa lagu macneeyey qisaasta waxa wax qisaasaayo xukumaayana waa xaakimka dadku ayaga inay isqisaasaan sax ma aha waayo adiga haddii nin aada leedahay nin buu iga dilay anaa dilay anaa ana dilanayo haddaad tiraahdid waxay u baahan tahay in la caddeeyo markhaatiyaal lagu keeno la ogaado laakiin adiga haddaad gartiina dhigato adigana aada garti isa siiso fulintiina adiga aada qaadatood wixii fushato ade meeshii marka qaanuunkaasi qaanuunulghabaada uu egyahay nacam wax duurka ka jira uu egyahay nacam oo dugaaggu uu ku dhaqmoo kala wa laakiin qofkaani inuu qofkan yacni qofka markaa maamulka ummadda u dhiibatay inuu usoo qabto markau usoo qabtana uu usoo xiro qadiyadii marka uu cadaalad ku sameeyo markay ku caddaato uu yidhaha waa kan dilo oo isaga uu u dhiibo laakiin dadku inay qaarkood qaarka kale qisaastaan iyada ma banaano qurdubina ijmaac iyuu kusoo rarayaa arrintaas oo kale hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih